بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo ku jirnay kitaab اlbuyuuc waxaanan soo gaarnay halka mualifku yihi fasl lilmabiici shuruuط khamsa waxaynu nihi caqdiga iyo beeca iyo wax isweydaarsigu arkaan asaasiyaada oo la-aantood unan asaxaynin baa jira qaybta koobaadi waa labada qof ee wax isweydaarsanaya oo caaqideynka la yidhaahdo qaybta labaadina waa siiqadii iyo ereyga lagu tarjamayo ee lagu caddaynayo inaad waxaan raalli ka tahay oo aada doonayso qaybta saddexaadina waa waxa la kala iibsanaye la isweydaarsanayo oo la yidhaahda mabiic iyo taman mabiicdu waa alaabta iyo waxaa la iibinayo qofka watana baa'ic baa la yidhaahdaa tamankuna waa qiimaha lagu bedelayo qofka watana mushtari ama mubtaac baa la yidhaahdaa labadaba saad kuu muuqata ta'baa la socota mushtari iyo mubtaac maadaama lacagtu wax durba baabaa ay tahay waxyaabahan kale lala wareegana wax baaqi noqda ay yihiin ayaa waxay culimadu waxay tilmaamayaan mar waliba inta badan waxaa faa'iido qaba qofka caynta la wareegay baa inta badan faa'iido qaba saas darteed bay ta'da waxay fuqahadeenu dhihi jireen ta ku dheef leh manaa manfacadii ninkay xaggiisa soo martay ee alaabtii iyo cayntii la wareegaya bay hadiya goorta adaasi ku jirtaa mushtari iyo mubtaac labadaba waa la yidhahdaa kii iibsanayay weeye iyo kii gadanayay labadaba haddaba mabiicdu caynta la iibsanayo iyo waxa lagu iibsanayo iyana shuruud baa laga doonayaa weli waxaan ku jirnaa cuquudii mucaawadaadka iyo wax kala iibsiga taa wayata shuruudan oo dhan loo xireeye la adkaynayo ma aha qaybtii ixsaanku asalku ahaa ee daynta iyo waxyaabaha lamidka ahaa lilmabiici waxaa laka iibsanayaay la kala iibsanayaay shuruudun khamsa shuruud shan ayuu leehay kow an yakuuna aahiran inuu yahay wey shaygu waa inuu aahir yahay shay nijaasaa lama kala iibsan karo calaa tafsiili dib buu ka faahfaahin doonaa oo najaaso la daahirin kara miyaa mise najaaso asliya iyo najaaso aan la daahirin karin uu qaybin doonaa shardiga labaadi muntafacan bihi wax lagu intifaacayo waa inuu yahay oo manfaco leh ilaan waxaanaad iibsanayseed gadanaysaa iyo maal baad dhaafsanaysaa maalkaagii waxaad ku bixinayso wax manfacale waa inuu yahay haddii kale waxay noqon idaacat lmaal iyo safiihnimay noqon iyadana waxbuu ka tilmaami doonaa maqduuran in la awoodo weeye shardiga saddexaad calaa tasliimihi inaad dhiibto waa wax qofkii aad ka iibisay aad ku wareejin karta wey waxaadan wareejinba karin qofkii aad ka gaddayna aadan u gacangelin karin de maxaad ninka xoolihiisii baad qaadatay wixii aad ku qaadatayna kumaba wareejin kartid bilaa shay baad xoolihiisii qaadatay wey shardiga afraad mamluukan waa inuu leeyahay lilcaaqidi qofkan iibinaya ee caqdiga heshiiska galaya aw liman waa inuu caqdigu ka dhacaa naaba alcaaqida naaba alcaaqidi liman waa inay xoolahan leeyihiin naaba alcaaqidu qofka heshiiska galayaaye canhu isaga uu wakiil ka yahay ama inaad adigu leedahay ama ciddii lahayd aada wakiil ka tahay wey haddii aan saa la dhihin nin walba dee xoolaha dadkaa la wada iibin lahaa shardiga shanaad macluuman wax la garanaya waa inuu yahay shuruudan waa shuruuda caqdiga waxaa la kala iibsan karaa u xihan hantaa shardi mid kamida ah hadii la waayo beeca ma jiro walidaalika muxtarazaadka shantan ku baxaya ayuu shantiiba siday u kala horeeyeen gadaal kaga soo celiyey halkaasaan dalaa'ilkoodiyo waxay ku soo arooray ku sheegaynaa falaa yaصixu asixi maayo shardigii hore waa inay daahir yihiin maa laga hadlayaa marka falaa yaصixu asixi maayo baycu caynin cayn in la gado najisati nijaaso asal u ah kalkal biaygi wey waxyaabaha asalka najaasada ah lama gadi karo halkaa fuqahadu waxay ka qaateen nabigeena calayh salaatu wasalaam xadiidkii jaabir ee saxiixeynka ahaa waa kii uu caamulfatxi dhihi jiray in allaha xarama bayca alkhamri wlkhinzi wlmaytati wlkhinziiri wlasnaami wuxuu xaaraantinimeeyey in la iibiyo khamriga baktiga doofaarka iyo asnaamta intaba beeceeda waa xaaraantinimeeyey maytada baktiga iyo khinziirka waxaa loo xaaraantinimeeyey waxay fuqahadeenu yidhaahdeen linajaasati wey saa darteed shaygu hadduu najis asliga yahay beeciisu ma asaxayo aygii doofaarkii baktigii oo baktiga lama iibin karo xaalkii nijaasada ahaa lama iibin karo waxyaabihii nijaasada ahaa yaan la iibin karin waxaa laba aynu kala qaadno lama iibin karo laakiin waa lagu intifaaci karaa mararka qaarkood ay lama iibin karo beec ma galo laakiin wax xiraaso waardiye iyo ugaarsi iyo waa loo haysan karaa halkaa waxaan ka fahanay beecaa la diidan yahay intifaaca waa la ogol yahay wixii daruuro ay keento ama sharcigu ogolaado haddaba meytada marka laga hadlayo oo najaasadii ah iyo xaalka najaasada marka laga hadlayo masale waxay halkan culimmadu keenaan yaxrumu cala alaakhidi wayajuuzu lilmucii la yidhaahdo aduu lacag inaad ku bixiso cinda daruura way ku banaan tahay laakiin qofka lacagta kaa qaadanaya ma banaana bimacnaa waxaa la intifaacsanayo lama iibin karo haddaad ka maarmi weyda intifaacsigii kalmaytati maydkii manaafic buu leeyahay manaaficdiisana qaybaa banaan oo nabigu intaa markuu xaraantinimeeye waxaa lagu yihi rasuulka ilaahay ara-ayta shuxuuma almaytati baktiga hilibka xaydheeda iyo subageeda la fariisiyey ka waran fa inahaa yulaa biha asufunu wa yudhanu biha aljuluud doomaha alwaaxda laga sameeyaay say biyaha ugu adkaysata iyo meesha dilaacda subagaasaa lagu dhalaaliyaa lagu shashafeeya harguhu markay qallalaanna waxaa lagu yardamciyaa dufanka maytada iyo baktiga nabigu wuxuu yihi laa huwa xaraamu huwa ma intifaaca mise huwa bayca weeye culamadu ha isku qabtaan siyaaqa hadalku laakiin waxa nabiga la weydiinaya intifaac ma ahayne tan ka waran ma la iibin karaa iyada saasaa siyaaqa ilo badan marka huwada beec inay unoqonaysa wey walihaada bay fuqaha badan baneeyeen haddii faynuus dab lagu shidanayo xaydka baktiga intii dab lagu shita lagu iftiinsanaya dhib ma laha baktiga siyaabo badan baa loo isticmaali karaa ama mid dab ha noqdo ama mid duuya ha noqdo midka duunyada ayda iyo xayawaanka lagu ugaarsadee la tababarayo baa lagu cadbiyaa qabo siida qabo siida qabo siida qabo siida qaad jiid baa la yidhaahdaa haddaad uga baahato aygii inaad ku tababarato baktigiina beersala-aan aada weydo nin baa xoolihii dad ka baktiyey inaad lacag bixisa mooyeen laguma ogola adig waxaad u baahan tahay waa manfaca mubaaxo ayd aad ku tababarataa hal yajuuzu shiraahuhaa waxay dhaheen nacam yajuuzu lilmucطi wayaxrumu cala laakhiri kaa qaadanaya xaraam ka tahay aduu laakiin lacag waad ku bixin kartaa aduu manfaca mubaaxaad gadatay laakiin isagaa cayn xaraama gada nijaasaa nafsulmas'ala hadda waxaa timid ardayda kuliyaadka ibiga dhigtaay qof la kalay u baahan yihiin oy ku barbartaan markii duruustii loo soo dhigo dee ractiskii waxay u baahan yihiin dad ay ku fuliyaan qofka muslimka ah haddaan diidno oo ninaanu nabigaa yidhi kasru cadmi ka kasrihi xayan gaalada ma banaan tahay fuqahada hadda waxay fatwoodeen haa gaalada baktigooda ayib waxaa la yidhi hadii lacag la-aanna lagu sii waayaan haddii bilaashna lagu siiya la garay laakiin hadday lacag noqotana yajuuzu lilmucطi wayaxrumu cala alaakhiri wey sidii ti ayga lagu taabarayay baa la marinayaa fataawa tashriix tashriix iljinaa'i markay ka hadlayaan qofka la qalqalayo ee la kala dhigdhigayo o xubnihii ardayga la barayo kuwa meydka gabaktiga gaalada waa lagu barbaran karaa hadday lacag kaaga xiranto manfacadaa waa manfaca mubaaxahe waad ku bixin kartaa laakiin kufka caynta xaraamta ee najaasada kaa gadaya bay xaraam ka tahay yajuuzu lilmucdi wayaxrumu cala laakiri waa masalada maytada la xirir waxaa lamida ah xaarka najaasada ah hadday beerihii bacrimin u baahdaan oo daruuro weyn laga maarmi waayo hade meelahaa inta laga urursada iyo siwajyada lagala baxo waa lagu daadsan karaa dhirtu jallaaladii ma noqon neefkii xoolaha xaarka cunay caanihiisi hilibkiisa xaaraan bay ahaayeene qawlaani liahli lcilmi asaxuhumaa laa ma noqoto tasmiidka waxaa la yidhahdaa taariikh lmuslimiin waa la samayn jiray ayb haddii lacag lagu xiro yajuuzu lilmucطi wayaxrumu cala alaakhir ilaa gayri daalika asal ahaan ma banaana laakiin xaaje iyo daruura baabkeed bay gashay marka caynta najisada ah cinda daruuraadka iyo suwarkaas kale maahane asalka lama iibin karaa beec ma gasho laba aw mutanajisatin mid nijaasowday asalkeedii daahir buu ahaa laakiin nijaasaa ku dhacday walam yumkin suuragalna maaha tahiiruhaa in la daahiriyana suuragal maaha kalabani waduhni maalan caanaha iyo subaga oo kaleeto waxyaabaha sawaaisha ah oon biyaha ahayn waxyaabaha dhacaanka ee qoyan oo aan biyaha ahayn hadday nijaasoobaan fi lmadhabi ma daahirsamaan caanihii kaadibaa ku duushay way nijaasoobi ma la daahirin karaa maya hadaad caanihii badiso xataa qullatayn gaarsiiso daahir noqon maayaan biyaha laakiin waxaynu uga reebnay haddii biyo badan lagu daro qullatayn la gaarsiiye way daahir noqonayaan caanihii marka lama daahirin karo casiirkii iyo shaahii baa wax kaaga duulay lama daahirin karo subagii iyo saliidii ma la daahirin karaa fi lmadhabi lama daahirin karo wa fii qawlin yumkinu tahiiru subagga qaxoohatina waa la daahirin karaayo biyo badan intaad ku dhex shubto baad aada ugu walaaqi waa dayn isagaa korka soo wada mari markuu korka soo marana biyihii buu si fiican ugu soo dhaqmaye waad waad waad isticmaali fuqahada qaar baa sidaa qabo waxyaabaha sida dharka oo kale la daahirin kara ugu tirsan yahay saas darteed iyaga agtooda waa la gadi karaa subag mutanajisa laakiin caana mutanajisa lama gadi karo sababtoo waxba kama duwana kii najisul asliga ahaa waxaa ma dhahama de kana nijaas weeye kana waa nijaasoobay ila abadi baynamkana hadday suuragal tahay in la tahiiriyo ka hawbin mutanajisin sidii mara nijaasowday jaaza waa banaanya walihaada yajuuzu baycu jildi lmaytati qabla dibaaqati haraga baktiga waa la iibin karaa intaan la magdin haddii uu yahay harag magdismaya waayo marka la magdiyo uu daahir noqon bilmayt mawti buu nijaasobo mutanajis wey dibaaaduna way aahirisaa fa huwa kathawb mutanajis waxaan ka hadlaynaa da waa maytadii inteeda kale allahuma culamada tiri dhagorteediiy lafihiya ma nijaasoobaan kuwa iyagu meytada ugama tirsana shardiga koobaad inuu aahir yahay haddii la waaya waxa dhacaya waa kaas walaa yaixu shardigii labaad waxaa nidhi muntafacan bihi mid lagu intifaacayo waayo manfacale walaa yasixu ma ansaxayo marka baycu maa laa yuntafacu bihi waxaan lagu intifaacaynin beeciisi iyo iibintiisu asixi mayso waayo kaasoo kale xoolo in lagu bixiyaay waa idaacat nabigeena ala sl slam waa kii lahaa ilaahay kariha lakum alaaan qiila waqaala wa kasrat asu'aali wa idaacat almaali bal ilaahay intaa meel ka fog buuba geeyayo wuxuu yihi in almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin wa kaana shayطaanu lirabbihi kafuura shaydaan walaalkii wey ninka xoolaha ku ciyaara xoolihii inaad dhaafsato waxaan manfaco lahayn isagana lama ogolo tusaale kalxasharaati xasharaadka quraanjada inaad iibsato haddaad tirahdade quraanjadaa iyo daksigaa duulaya iyaan iibsan ayib dasi maaad ka faaiday maal daqsin lagu bixiyey waa manfaca la-aan qur-aan ja iibsatay maxay tartaa akhri adduun waxaa lamid ah waxabbati xintatin hal xabo oo qamadii ama beriisa beriiskii dhannaa hal xabaad soo qaaday ma kasamo ma iibsamo meel ma dhigmo waxba ma talo hal xaboo beriis aan kasoo dhex qaaday beriiskii xabadda iga iibi waxba kama jiraan alaati malaahi muxarama ciyaaraha xaaraanta alaabteedii kabanadii iyo muusikada qalabkeedii iyo wixii lamidkaa iyo waxa qamaarka lagu ciyaaro qalabkii qamaarka lagu ciyaarayey qalabkii muusikada lagu tumayey wax kasta oo ciyaar xaraama halkaa waxaad ka garatay hadday ciyaaruhu waxyaabaha mubaaxa ay yihiin sida durbaanada oo kaleeto oo aroosyada iyo munaasabaadka haweenku garaacanayaan dhibaato ma laha waa la iibidsan karaa waayo malaahida iyo ciyaaraha mubaaxa ee banaani manfacay qofka uleeyihiinoo inuu naftii cusboonaysiiyo hawadii u bedelo daalkiiya ka saaro waxyaa badan bay tirtaa laakiin ciyaartan sharciguba xaaraantinimeeye ma banaana qalabka loo sameeyeyna ee manfacada mooye wax kale aan lahayn iyana ma banaana iibsigeedu haddaba sheegii manfaco inuu leeyahay iuusan manfaco lahaynba manfaco ma leh laba arrimood baa soo gashay imaa xisan buunan manfacaba lahayn ka xabati xintatin wa imaa sharcan baan manfacadiisan laba ogolayn kalmalaahi muxaram midna beecooda ma banaano qofka saasahna safiih baa la yihahdaa ilahayna arrintaa waa ceebeeyo wuxuu yihi wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiidi liyudila can sabiili اllahi dariiq ilaahay dadka inuu ka dhumiyu rabaa walidaalika fuqahadeennu waxay qabaan alaabta malaahida muxaramka ah haddii qofku intuu yimaado uu jajabiyo wax dandhowa a ah laguma laha sababtoo ah maalba ma jajabininba waxaani maalba ma aha manfacana sharcan ma laha saas darteed qofku waxaa loo qabsadaa hadduu maal ku tacadiyo qof leeyahay kani miisaanka sharciga maalba ma aha saa darteed alaab muusiga iyo kabanaad jajabisay de qaanuun iyo curfi iyo waa gaadkiisa laakiin sharcan haddaad qalab muusiki iyo kabana iyo ka burburisa qof waxba laguma laha iyo wixii lamida taana waa shardigii labaad shardiga saddexaad waxaan soo marnay maqduuran calaa tasliimi qofka in aada siin karto saas darteed wuxuu yihi walaa yasixu asixi maayo baycu maa laa yaqdiru wuxuusan awoodin inuu gado calaa tasliimihi qofkii inuu dhiibo waxaadan qofkii ku wareejin karin una gacangelin karin inaad gadama banaana ka cabdin aabiqin addoon dhuntay waxaa la mida neef xooloo lumay xoolo kaa lumay ma iibin kartaa maya de iibin sidoo lacagta lacagtii aad qaadatideed ninkan maxaad siin adoon baa lumay gaari baa laxaday neef xoola ah kaa lumay alaab baa kaa dhuntay alaab dhuntay ma la iibin karaa maya lama iibin karo waayo waxaan gacanba kugu jiro on qofna ku wareejin karin wama waayri waayrin aairin shimbir duulaya shimbir kaa duulaya aan kaa gadayna lama dhihi karo wayaad iga gedida gacanta ii soo geli mahu ma soo qaban karo de waxaadan hada awoodin inaad gacan ku wareejiso ma geli kartid wamasuubin xoola la dhacay ood ciddii dhacday taqaano weyda og waa lagaa dhacay waa lagaa xoogay ciddii xoogtayna waa taqaanaa xoog baa lagaaga haystaa tan waxbaa laga soo reebi marka laakiin imbaaca ha ahaatee hadduu ka gado almaqsuuba wixii la dhacay miman yaqdiru qof awooda cala intizaacihi inuu ka qaato qofkii jaaza banaan ado haddaad tabar daran tahay ama aadadaan gaab tahay oo xoog lagaaga haystay gurigii iyo beertii iyo dhulkaagii oo nin khatar oo culus qoys adag ka dhashay ama meesha ku xoog badan ama isagu baanda iyo koox haysta oo ninkaa waxaa ka qaadan kara waad u sheegi waxaad dhihi xoolahan anaa iskale caddayntii waakan markhaatigii waakan ninkaasa xoog iga haysta haddaaduu ka qaadan karta waan kaa gari jaaza way banaan tahay hadduu isagu ka qaadan karo way u banaan tahay aduusa ada ka qaadan karin sidaa darteed xoolihii xoog lagaaga haysto nin ka xoogi kara intaba xalaal noqon lahayd isaga wareeji ayib laakiin hadday noqoto lamood noqon sa ninkii markii hore waxbuu isbidayey lacagtiibuu ku siiyey waa ka qaadan waayey ninkii ninkii siduu moodayay waa noqon waaye nin meelo badan lugta ku laho xidido badan u qodan yihiino layman badan u yihiin buu ku noqday waa ka qaadi waayey fain tabayana hadday caddaato dib ka caddaato cajzuhu inuusan ka qaadan karin oosan awoodin falahu khiyaar khiyaar kuleh iska daba socdayo warnay ninkii keli waaye waxay kii celi inuu ku yidhaahdo khiyaar kuleh ninka waayo inuu ismoodsiiyey wixiina waa u noqon waaye xoolihiisii maxaa ku qaadan adug asalku waxay ahayd waad ka gadda inaad siiso isku day bay ahayd isku daygiina waa suurageli waaye wixiisii inuu isagu iska daba socdo iska daba jiiqayo inuu ku yidhaahdo wareedhe adiga ninkan markii hore anaag qoorti idinkaa qoorta isugu jiray aniga waxay idii celiyay ninkan waa kari waaye labadaba khiyaar buu leeyahy waa wixii la dhacay wey haddaba wax aadan awoodi karin oon gacantaadaba ku jirin wey qaybtaa hore waxa aadan awoodin waa kala duwanayaa cumuumanna wuxuu gelayaa nabigu ala adidka xakiim ibn xisaam uu ku yihi laa tabic maa laysa cindaka waxaadan haynin cidnaha ka gadin oodan awood aad ku wareejiso qofkay kusiisa aadan lahayn xadiidka nabig ala sal slam wuxuu yihi nabigu wuxuu ka reebay nahaa can ribxi maa lam yadman wa bayci maa laysa cindahu wuxuusa haynay inuu gado qofka xadiid kaloo daciifaha ibnu mascuud laga wariyana wuxuu tilmaamayaa nabigu nahaa can bayci darbati alghaa'isi ninka kalluumaysatada ah wuxuu maanta soo heli doonaa inuu sii galo lama ogola jahaadaa ku jirta wuxuu dhiibi karana maaha aha marka nusuus iyo qawaacid badan oo sharcigay leedahayo waxaadan awoodin inaad wareejiso ma geli kartid laakiin waa laba qaybood qaybna wixii waa kan laakiin yuu gacan ugu jiraa wey ama gacan qof kaleu ku jiraa ama shimbir hawadaa duulaya wey ama xoola lumay wey midna waad haysaa haddana ma bixin kartid adaa haysta cidi kuguma haysato mase bixin kartid sabab dhegayso walaa baycu nisfi mua nisfin mucayanin nus go-an inaad gadana lama ogola min inaain weel aw sayfin sayf aw sawbin maro kadaa waxaa lamida kullu maa tanqusu wax kastay hoos u dhacayso qiimatuhu wanaa qiimihiisa iyo waxtarkiisu bilqaطci goyn iyo walkasri jebin o nuskii inad ka gada lama ogola waayo nuskiisii haddaad tiraahda u jebi isagoo dhan baa jajabaya haddaad nus u goysana de nus waxma taro haddaad tiraahda ibriiqan aan kaa gaday oo laba nuski oo laba kala goysood riq nuski muxuu taqaa riq waxba ma taro saxanka nuskii baan kaa gaday nuskii haddaan kuu gooyo waxba ma taro mara yar shaati ah nuskii baan kaa gaday bartankaan kaaga kala jeexay muxuu taraya waxa saas oo kaleetaana baycu maa laa yaqdiru ala isagoo manfaca leh ma dhiibi kartid allaahuma bacda itlaafi manfacatihi maahane haddii manfacadiisii la dilana muntafacan bihi baan soo marnay oo xaggii buu kula aadi fain lam tanqus haddaynan isdhimaynin ka hawbin hakiirin maro adag weeye jaaza banaan ama tawiilin mara dheer oo toban waara shan baan kaa gaday haddaad tiraahdood shan ugoyso qiimeheeda waxba isdhimin maayo wax badan bay tari haddaad geeda iyo alwaax dheerdheer nuskood intaad ka gada aada u goysoy manfacadeedii leedahay iyadana waxba dhimi mayso wax isku yaalla nuskii hadaalka damarka haddii la kala gooyo oo nuskiisii loo gooyo hadduu manfacadiisi iyo qiimihiisu uu waxtarayana waad iibin kartaa waadna ugoyn haddii hadda haddii la kala jabiyoo la kala gooyo usan waxba noqonayninna min baabi idaacati lmaali wayo beecaasi lama ogola walaa yajuuzu ma banaana sidoo kale waa nooc saddexaad baycu lmarhuuni waxaa rahanaya cudhaan u dhigtay duuna idni lmuftahini qofkii culaad u haysoon ogolaanin ma geli kartid waxaa kaloo saddexaad baa lagu yihi oodan geli karin oo baycu ayr maqdu maqduuri tasliim aan ahayn wax xaq shardiga ah lagaaga hayso tii hore dhac bay ahayd alaabbaad gadatay deebaaji iyo damaanad baad u dhigtay xoolahaagi xoolaha qof baa xaq u yeeshay inuu uhaysto ilaah xaqiisi iyo xoolihiisi aad ka bixinayso haddaad bixin weydana iyagu u xalaashi wixii uu ka helaa xoolihii sidaas ahaa inaad tiraahdaa waan gadi lama ogola isagu inuu ogolaado maahane walidaalika hadda si kale baa hadda loo andimada xayaatada loo dhigayo haddii wixii uu yahay dhulalka iyo guryaha iyo rahanta loo dhigo ama damaanada iyo garantiga bangiyada iyo wax lamida ay uhaystaan iyo shirkaduhu waxa la yidhaahdaa qofkaa kala waad gadi kartaa laakiin weli wixii haddaa weyda waa iibin karnaa haddii kiro loogu jiray sidii bay ahaan qofka gadanaya marka waa inuu ogaadaa shaygani rahani u yaal hadduu sidaa ku gato wixii khasaare gaadhay isagaa isgaarsiiyey berri ninkii xoolihii hadduu bixin waayo oo dhulkii lagaa xaraasho lacagtiina ninkii baa kaa qaatay dhulkiina lacagtiisaa loo xaraashay adigii sufril iyo dayn baa tahay soo maaha laakiin haddii la rabo milkiga inuu keeno qofkii inaad ku wareejiso uu doonayo shay rahan yaa lama geli karta sababta rahaanta nin baa xaq u haysta xaqiisi yoodan siinin ama isaguusan ka tanaasulinna sharcan gacantiisa kama bixin karti ninkan gacantiisa seed ku gelin marka iyadana kuwaas lama ogola qaybtii afraad waxay ahayd shardigii waxaan inaad leedahay adugu ama cid dii lahayd aada wakiil ka tahay walaa baycu fuduuliyi bayca faduusha ana ma banaana wahuwa an yabiica waa inuu gadaa maala gayrihi qof kale xoolihii buu iibinayaa biduuni wilaayatin isagoo weli iyo mas-uul ka ahayn walaa wakaalati nin la wakiishoo loo dirsadayna aan ahayn qofka xoolaha kale imaa idni wakaalo aad u gadi kartaa a imaa ilmo caruur iyo majnuun iyo qof aad adigu wilaayadiisa leedahay waad gadi kartaa wilaaya iyo wakiilnimo wey ma tihid midna waay dilaaleydu sameeyaan fuqahadeeda fuqahada muslimiinta qaybo badan baa baycan tasiixiyey bishartin inuu ninkii lahaa waafaqo dilaaleydu waxay sameeyaan adoo gurigaaga iska jooga bay gurigaaga iyo gaarigaaga iyo xaraashaya suuqa geynayaan wuu ku yaqaanaa gaarigaa wuu yaqaanaa maanta walaal waxaa laga afurahaysa inuu ku yihahda dan baan leeyahay le rag soo tusaya gaarigaaga gaarigaaga suuqaya saylad buu yaallaa waa lasoo gorgortamaya qiimuu la soo gaaraya kaas isagoo ordaya ku imanaya markaa qiimo fiican baan kugu hayaa guriga ama gaarigii baanka kada kuleey waxaan filaya waad ku arki jirteen waxaa laga hadlayaa qof baad aragtay si kalena waa loo dhigi karaa ninkan dilaal buraadsanaya si kalea loo dhigi karaa ninkan saaxiibkaa ah gurigeedu bec ka yahay waada weyn ama gaariga bec ka yahay niman gaari doonayaad aragtay waxaad tiri ninkii fursadda uga faa'iideen garigii baad gorgorisay oo qiimo fiican baad uga heshay waxaa dhici karta inuu dilaan iyo waxba kama rabti laakiin ninkii saaxiibka ahaa lacagtan gaarigan oo kale iyo ka badan buu ku heli uga faa'iidey baa tihi marka horeba beecbu k beec buu ku raadinaye laakiin adig kuma wakiilan kumana dirsan nimankii ad heshiis la gasho kam kam kam kam qa beecaad ku dhufatay beeca ma ansaxaya cinda shaaficiyati la bail way waxba kama jira waayo maalik ma tihid wilaayana ma lihid wakaalana ma haysan intaa midna ma haysi fuqahada qaar ba waxaan yasixu wayatawaqafu calaa muwaafaqati lmaaliki beeca waa asaxaya qoladaas kama noqon karaan wax gadatay waa asaxaya saa way macnaheedu ninkani waa inuu taga ninkii ogolaansho ka soo helaa ninkii waayahay hadduu yidhahda meeshiida lagu soo kala tegay qoladaa khiyaarkii waa ka dhamaaday beyciina waa ku laazimay waayo dhinacooda iyagaa khiyaar lahaa way direen caqdigii ninkanna idankiisa waa la raadin karaa hadduu diidana beeci waa ka kac hadduu yeelana wa ninkan rifqiga rifqi iyo maslaxad inay igu jirtaan laga yaabaaye idankiisa la-aantiina xoolihiisa la qaadan maaye fursad ayaan la dhaafin bay fuqahada qaarkeed yidhaahdeen shaaficiyadu nafs lmawqif bay ka taagan yihiin fii masalati nikaaxi lfuduuli baab nikaaxda insha alla ugu tegi doona hadduu keene nikaaxu lfuduuli waa gabadhii nimaan weli ahayn oo nin intuu ku meheriyey dadkeedi intuu ala yihahdaa gabadhii nin fiican baan helon ku meeriye iga aqbala hadday yidhahdaan waa yahay caqdigii ma asaxay dadkii beeculfuduuli wuu asaxay yihi haabay dheheen qoladii maya tirina mayay dhaheen wa min hunaa fataawada culimadu hadday isqabtaan gabadh baa lala tegey waa la soo mehersaday kadib baa reerkoodii loo yimid way ogolaadeen caqdigaa ka waran waa saxiix hadday ku dhahaan caqdilfuduuligaasay tasiixinayaan culimadaa qabaan hadday ku yidhaahdeen mayana caqdulfuduuli ma asaxay qabaan halkaa way halkaa la isku hayo laakiin calaa usuuli shaaficiya ma tasixin karo calaa usuuli gayrihim waa ku tasixin karaa intaasina waa waxa ka baxay inuu maalik yahay xolo aadan lahayn beecoodu ma asaxo wilaaye iyo wakaalana aadan lahayn kii wuxuu ahaa shaygu mucayan waa inuu yahay macluum waa inuu yahay shay la garanaya waa in shayga in la garta waxay ka bilaabataa in ama waakan la yidhaahdo oo hadda la isla arko ama laysla soo arkay intaan beecu dhicin ama laysu tilmaamo macluuman saas darteed labuu noqdaa imaa caynan wa imaa sifatan haddii tilmaantiisa ha la garta la yidhaahdo baab gaar oo baabusalam la yidhahdo inoogu iman doonaa hadda macluumka laga hadlaya macluuma alcayni waa inuu yahay cayntiisa waa in la yaqaan cayntiisa in la garanayana de waa inuu magacaaban yahay maxaa baxay walaa baycu maa shay in la gadana ma banaana lam yucayan aan la macayinin waa kan waxaan la dhihin oon laisla garanaynin tusaale ka cabdayn labadan addoon mid baan kaa gaday labadan gaadi mid hiibs labadan guri mid qaado gado labadan boos mid gado haddii intuu miduu doorto kanaan garanaya uu yihahda waa yahay in la yihahda waa la cayimay labadaa midkoodun soo ma aha waa yahay lacagtiio waan aqbalay beeca waxba kama jiro labadaa waa kee ma kanaa mise waa kan waa in la kala magacaabaa beeca asalkiisuba waa xuquuq iyo xagasho wey markii wax la kala iibsanaya nin walba maslaxa iyo manfacuu eeganaya tan waxaa loo diidan yahay labadaa gaari iyo labadaa guri iyo labadaa shay midkan qofkan qalbigiisa mid buu ku yar tacaluqi kii kalena waxaa laga yaabaa isla kaa inuu ku tacaluqo qalbigiisu kani wuxuu goosanayaa kanaad leedahay kiina wuxuu goosanayaa kale ma ikaasu yeelan doonaa hadhow jiq iyo qoorta isla gelaysaan waayo dhul hadday tahay meeshuu ku yaallo dhinaca uu jiro dhinaca uu kasoo jeedo dhisma hadday tahay qaabku u dhisan yahay hadday wax midab la tahay midabada uu leeyahay modeelada ay gawaaridu yihiin maryaha iyo midabadooda wax walba saamayn buu ku yeeshaa qofka dookiisa iyo rabitaankiisa haddii aan wixii la kala magacaabinood mid niyadda ku qabsato kuula yar fiican anigii kaa gadayeyna aan mid kale ila yar liita niyadda ku qabsada hadhow maxayna kala saari mid baan kaa gaday midki waa mid baan iga gada ee kanaan rabaa khusuumadaa in laga fogaada la rabaa isqabqabsiga qofkuna wuxuu gadanaya ku raalli noqonaya ayuu cadda weliyado daba socdaaya walaa baycu caynin cayn in la gadana ma banaana aa'ibatin meesha caqdigu ka dhacaya ka maqan can ilcayni aragtida waxaan meesha joogin in la gadana ma banaana mila bictuka tawba baan kaa gaday almarwaziya magaalada marwo la yidhah lagu sameey marwo magaalo caanay ahaan jirtay hadda way iska indiraastay magaalooyinkii waaweynaa ee xilligii xadaaradda hore lahaa bay ahaan jirtay waana magaalo kamida wadanka afghanistan ku taalla wey magaalada harat agteeda ku taalla wey alladii fii kummi gacantayda ku jira walfarasi baan kaa gaday aladhami madow alladii faraskaayo fii stabli xerda xerada fardaha igu jira faras meeshayday ku xihan gurigii ku xihan baan kaa gaday maro halkan igu jirto bacdanaa wada ku jirtaan kaa gaday fain kaana lmushtari hadduu yahay qofka iibsanayaay ra'ahaa mid soo arkay qabla dalika intaan lakala gadanin faraska wuu tegay wuu soo fiiriyey gaariga wuu soo fiiriyey marada wuu soo arkay hadduu horay usoo arkay wahiya iyaduna mimaa laa yatagayaru waxyaabahaan isbedelin weeye fii muddat algaybati inta laga soo maqnaa gaaliban sida badan jaaza banaan haddii waxan uu horay usoo arkay muddaduu ka soo maqnaana badana ah si aynan isbedelaynin way banaantah laakiin hadduunan arag ama muddadu kasoo maqnaa badana ah way isbedeshaa faraskii isagoo yar buu ka tegey laba saniyu ka maqnaa kii waagii yaraa maganhaa kii baan kaa gaday laba sanaa kasoo wareegtay wixii waa isbedelay isbedelkii ama wuu kusii cajabinayaa ama cuyuub iyo waxbaa kusoo baxaya aragti labaad buu baahanaya markaas haddaa waxba isbedelayna sida badanna way banaanta walow baaca hadduu gado curmatan goob curmata xintatin goob xintaa ah buu gaday iyo wanaxwaha wax lamida wahiya mushaahadatun waana la arkaa walam yuclam kayluhaa imisay mikoobo weeye miisitaankeedu lama oga aw baaca shay-an buu gaday bicurmatin goob ahaan buu gaday bicurmati fidatin goob fido buu gaday mushaahadatin la arko walam yuclam wasnuhaa miisaankeedana lama oga jaaza banaan halkan wuxuu ka hadlayaa waxaan la arkay waxaad gadanaysaa fida ama dhar baad gadanaysaa ama raashin baad gadanaysaa goobtu waa la tuurtuuraayo goob goob baa laga dhigaa goobtaa duuduuban oo inta kikiilo ay tahay iyo inta kooba ay tahay aadan garanaynin ma ibsan kartaa wuxuu yihi marka laga eega mas'alada aragti ahaan haa waxa waa waxaad ishaada ku aragto ood qiyaasan karta intuu yahay asalkuna qabadi iyo beriis kan muuqda iyo kan gudaha jira waxba ma kala duwana kan muuqda iyo kan gudaha jira waxba kala duwana haddii shaygani uu kala duwanaan lahaa in la wada arkaa loo baahnaan lahaa wa min hunaa hadda oo dharada aad dirsataan bundadaha laydinka qaadanaye dharka iyo waxa lamidka ah ama intaasoo jawaanoo sonkora lagaa gadanayo iyo beriis iyo qamadiya hadday asalku isku wada mid yihiin qayb in la arkaa kaga filan qaybta kale wixii isku mid ah qayb haddaad aragta ku filan saa darteed qabadigii goobta ahayd inta aad aragtay baa kaaga filan inta kale fidadii intaad aragtay baa kaaga filan inta kale dharkii gundada ahaa qayb baad aragtay qaybtaasaa kaaga filan inta kale haddaan meesha khiyaame iyo wax soo gelin laakiin asalku wuxuu hadduu isku mid yahay oo aad qayb aragto qaybtaasaa ku filan aragtidii oo dhan saasay uga jeedaan ay yihaahdaan walaa yasixu asixi maayo baycu acmaa nin idhoola inuu wax iibiyo ma ansaxayso walaa shiraahu waxna ma soo gadan karo wa ariiquhu jidku u mara bayc iyo shiraa atawkiil cid inuu wakaasho wey wayasixu waxaa ansaxayase salamuhu baycu salamkiisa waa ansaxayaayo wax tilmaaman inuu iibiyo wuu ansaxayaa ama iibsado biciwadin lacagna lagu iibsanayo fii dimatihi qoortiisa baycu salamku baab inoo iman doono baycu baabu salam la yihahdo weeye waxaadan hadda geenaynin lacag baad qaadanaysaa gaari sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa ah baan kaa iibinayaa waktigaana waan kuu keenayaa goobtaana waan kugu keenayaa saa waxbaa lagu iibin karaa saa darteed ninkii dhoolkii wixii aragti u baahnaa ma arki karo waa bayculayaanki wixii laakiin sifaad iyo tilmaan u baahnaa dhegta qur-aanka iyo cilmiga iyo waxbu ka baran karaae dhegta wuu ka ogaan karaayo sifaadka fiican iyo kuwa xun iyo dheg waa ku tilmaami karaa waa dhegdhegayn karaa laakiin wixii cayn ahaaye ma indhayn karo oo ma arki karo saas darteed wixii aragti u baahnaa beec iyo shirihiisa looma ogola wixii sifaad ee dhega maqal ay ku filaayaanna waa loo ogol yahay buu yidhi ayib faslu fi riba abwaab riba ayuu halkan ka bilaabay mualifku raximah llahu tacaala haddaba abwaab riba waxay kamid yihiin abwaab buyuuci iyo cuquud mucaawadaat bay mid yihiin sida loo adkeeyo cuquuda mucaawadaadkana cuquuda tabarucaadka iyo ixsaanka la yihaahdo looma adkeeyo waxa aan ka hadlayno waa wax la kala iibsanayo ee wax ixsaan la isugu samaynaya ma aha baabul ixsaan hadduu soo galo meesha sidan loo baahan maayo bimacnaa waxay leeyihin culimadu raxmat ullaahi calayhim qaacida qawaacidda bayca iyo qaacidada qardiga iyo daynta iyo ixsaanku waa kala laba sawmadan arag lacag lacag lagu iibinayo lama ogolaan doono haddii aan markaaba la isa siinin laakiin lacag haddaad dayminaysa qof intuu kaa daynta waktiguu raba inuu kuu keeno oo lacag kuu keena waa la ogolya tanna waa baxkala gadasho iyo iibsi iyo ribci raadis tanna waa ixsaan iyo samafal taa innaga mugdi badan inagama jiro waa naqaan laakiin waxaan rabaa gulxaar uga dhigayay mid innaga mugdi badan inaga soo galo markii dariska la joogo lacagaha waa kala daymanaa laakiin dariska qolaa raashinku ugo-aya hooyadii filaysay raashin inuu u yaallo baana ciddii adeegaa ka soo daahi ama maanta adeegay aayadi lahayd ilmihii iyo waxay kaga tagtay waayi ama say ulahay waaba kuu yaallaamaa dabka markay karkarsatay dabaweelkii oo maran arki alla waan halmaamay ama marti iyo waxbaa u imano intii u tiilay waa ku fillaan waayey oo kororsiinay u baahan dariskay leedahay kiilo beriisay siiyay ama kiilo sonkora hadhow markii ii yimaada kayga baan kiilo idin siinayaaye taa ma banaan tahay haa baaburibaa ma gashaa maya sidii lacag isii daymi kun shilin hadhow baan ku siinayaaye isii daymi oo baabul ixsaan wax kala gadasho aan ahayn taa iyadu waa baab furan oo maftuuxa wey sida lacagaha u furan yihiin baa raashinkana u furan yihiin waxaan arrintaa u sheegayaa marar badan baa su-aalaha nagu soo noqnoqdaan xaraj badan dadku ay ka dareemayaan marka mas'aladan ka hadlayno waa mucaawadaat walidalika imaam alqarafi baa raxmat ullaahi alayhi kitaabkiisa alfuruq qawaacida uu ku sheego uu masaladan kaga hadlaa qaacidada farqiga udhaxeeya bayna qaacidati alqardi wa qaacidati lbayci farqiga udhaxeeya waxaan umalaynaya laba boqol laba boqol iyo ko laba boqol iyo laba qaacidadaa inay ahayd baan u malaynaya meeshaasu qofkii faahfaahinteeda raba kasii raadin kara laa yaxrumu riba ribadu xaraam ma aha ribadu waa ziyaadada waa laba shay oo lagu isku gadayo oo la kala badiyey wey saasuu lafdiga uga jeedaa hadda ribadii bimacnaa ziyaada ahayd ziyaadadu xaraam maaha saasaana ka ficnay inuu yihaahdo laa taxrumu ziyaadatu inuu yihahdo ama erey lamid ah ama laa yaxrumu tafaadulu in la kala badiyo xaraam maaha inuu yihahdo baa ka ficnay maadaama curfiga sharciga lafdu riba uu caan ku yahay wasfiga muxaramka ah ilaa fi lmaطcuumaati waxyaabaha la cuno wadahabi wاlfidati iyo dahabki iyo fidada oo lacagihii ah labadaasuu xaraam ku yahay taxriimka waxna waa asli oo nas weeye waxna waa qiyaas maطcuumaadka qaar kamid a iyo dahabka iyo fidada qayb kamida ayay ribadu gashaa nasan waxyaabana qiyaasan bay u gashaayo faqaaraadka dambuu ku tilmaami doonaa nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi adahabu bidahabi riban ilaa haa aw dahab dahab lagu gaday ribo weeye inay hoor iyo hoor tahay maahan wlwariqu bilwariqi riban ilaa haa aw fido fido lagu gadayna waa ribo hoo iyo hoo inay tahay maahan halkaa shardi wuxuu ku sheegay in gacanta lagu kala qaato xadiid kalena wuxuu ku sheegay riwaayaadka xadiidka qayb kamid ah abi saciid iyo kayrkii ilaa inay siman yihiin maahane dahab dahab hadii lagu gado waa inay isla sima isla eg yihiin fido fido hadii lagu gadana waa inay isla siman yihiin sidoo kale wuxuu sheegay alburu bilburi qamadii qamadii lagu gaday riban ilaa ha wahaa wtamru btamri riban ilaa ha wahaa wzabiibu bzabiibi riban ilaa ha wahaa wlmilxu bilmilxi riban ilaa ha wahaa wlxinطatu riwaayadka qabaad ha wahaa intaa waa riba buu leeyahay nabigu sala اlahu alayh alih wasalam midka shayga saa darteed jinsigiisii haddii lagu gado iyo haddii jinsi kale lagu gadaba haa wahaa-adu waa u wada shardi inayna kala badnayn waxa labada isku midka la isku gaday waa inaana kala badnayn laakiin hadday laba kala nooca yihiin oo timir iyo zabiib la gadayo ama fidi iyo dahab la gadayo wuxuu yihi faida اkhtalafat hadihi اjnaasu fabiicuu kayfa shitum idaa kaana yadan biyadin hadday kala duwan yihiin qiimo iyo kala badin saad doontaan yeel waad ku heshisaan laakiin idaa kaana yadan biyadin gacanta in la isaga kuwa kalena wuxuu ku dareeyey haa sawaaan bisawaain yadan biyadin waa inay isla siman yihiin waa in gacanta la dhiibo inta ay ku soo aroortay macuumaadkuna waa an in asalih iyo inkaaniyayaal ahba asmaantiiyo lacaguhuna waa labo oo dahabka iyo fidada wey walidalika adahabu bidahabi riwaayati qaarkood waxay leeyihin adirhamu bidirhami wdinaaru bidinaari bay leeyihin iyagaa lacagihii wax lagu gadanayahaa saas darteed bu wuxuu ku yihi laba qaybood bay ribadu gashaa fi lmacuumaati waxyaabaha la cuno wdahabi wlfidati dahabka iyo fidada ama markaa lacag baa asal ahay ha ahaadaan ama dahab kaleoo la xirtiiyo si kala sunca dakaladu suncatu ha noqdaan wlcilatu cilada fii taxriimi lmacuumaati macuumaadka sababta ay ribadu u gashay aطcmu cunto iyo raashin inay yihiin wey wa fii taxriimi dahabi wfidatina kawnuhumaa inay yihiin qiyama alashyaai waxa la kala iibsanayo wasiidka lacageed ee u dhaxeeya wax walba lagu qiimeeyo wey marka la yidhaahda labadeed guri ma isu dhigmaanoo ma isku midba waxaa laleeyahay kan in laisuu gooyaa kanna in laisuu gooyaa halkaasaa lagu ogaana isku qiiman yihiin haddii xooladad leeyihiin kugu gacantaada wax ku noqdaan weel baad jebisay gaari baad jebisay alaabbaad burburisay ninkan maxaa lagu leeyahay qiime in misay joogtaa waa maxay lacag misay goysaa wey qiyam ashyaai wax walba marka la qiimeynayo muxuu dhigmaa maxaa isku qiimaa maxaa kala qiimo badan dahab iyo dinaar dirham iyo dinaar lacag maxay ka gooyaan baa la dhahaa markaasaa la isku barbardhigaa inay kala qiimo badan yihiin iyo kala qiimo yaryihiin saa mar haddaad ogaato labadaa cilla wixii laga helo baad uga qiyaasan amaa qadiyada طcmigu xadiis mslim bay shaaficiyadu daliishadeeno nabigaa yii bay dheen aطacaamu bطacaami mila bimilin sawaa bisawaain yada biyadi cunto cunto lagu gaday waa inay isleeg yihiin waa inay markaaba la kala qaato yada biyadi mar cunto cunto lagu gadayo w mar hadday sidaas tahay wax allaalay wixii cunto ah oo dhan filmadhabi xibadu way gashaa tan qiyam ashyaai wixii noqdana qiyaasku wuxuu keenayaa ribada inay gasho fuqahadii mutaqadimiinta waxay dhihi jireen cilada tamaniyada ee qiyam ashyaa'iga cila qaasira weeyo dahabka iyo bidada ay khaas ku tahay intayna lacagnimadu isbedelin wey walidaalika lacagtii macdanka ahay ee fuluus la dhihi jiray markii horreysay soo baxday waa la isku maandhaafay ribo ma gashaa mise ma gasho akhiiran inay ribo gasho ay booskiiyo dahabka tahay baa lasu baa loo batay markay lacagta waraqada a ah soo baxdayna sidoo kale la isugu maandhaafay lacagaha warqadihii ma sida buugta oo kaleeta iyo dharka mise waa lacag lacaga muddo kadibna khilaafkii waa iska yar baaba oo lacagnimadii dahabka iyo in la raaciyo waxaaba markuu cusub yaheen saamayntiisi wiiisu aad u cadaanin isku qabqabad waa dhici karaa labadaa iyo wixii looga qiyaastay bay ribadu gelaysaa fi lmadhab faidaa biica haddii la gado macuumun cunto bimacuumin cunto min jinsihi lamid ah ka burin qamadii biburin qamadii lagu galay weeye ushturia waxaa shardiga alaaatu umuurin saddex baa shardiga almumaahalatu waa inay isla eg yihiin fi lqadri qadarka iyo tirada haddii wax wax la miisaamo yahay isku miisaan waa inay yihiin wax la koombeeyo la miise hadday yihiinna waa inay isku koobiya isku miis yihiin wataqaabudu in la kala guddoomo qabla tafaruqi intaan la kala tegin waalxuluulu xadda caqdigu inuu ku dhaco weeye waa iska shardi takmilo oo zaayidee wax badan ma soo kordhinaya xuley heshiiska hore waa inaan meesha dayn heshiisa soo gelin ee hadda inaan kala qaadana waa inaan ku heshiinaa waa inaan infulinaa laakiin ka kale uga taqaabudu qabla tafaruqi baa kaaga filano labada anbuuna saas darteed dadka daahirkiisa ku gaabsaday sawaaan bisawaain yadan biyadin halkaa mas'alo almumaahalatu fi lqadri inay isku mid yihiin isleeg yihiin inaad hubtaan la rabaa inay isleeg yihiin laba suuraa isku mida marka haddaad hubto inay kala badan yihiin lama ogola haddaadan xaqiijin karin inay isleeg yihiin iyo inay kala badan yihiinna lama ogola walidaalika qaacidada fi rabawiyaad ay ku siinayaan fuqahadu waxaa weeye waxay ku leeyihiin aljahlu bitasaawi kalcilmi bitafaadil haddaadan garanaynin inay siman yihiin waxay la xugun tahay adoo og inay kala badan yihiin baabkan saa waay waxaa u daliila nabiga calayh salaatu wasalaam baa la weydiiyey timir bislaatay iyo rutabkeedii oo qoyan weli oon dhacaankii ka dhammaanin ma la ysku gadi karaa wuxuu yihi ayanqusu rutabu idaa yabis hadduu ingega ma isdhimayaa miisaankiisii markaasaa waxaa la yidhi haa wuu jiri isla hadda a keliya ma aha rutabku timirtu markay ubaxa cagaaran dhaafto ay jaallaha noqoto balxi baa la yihahdaa way adag tahay laakiin markay soo jiricdo weli dhacaan badanna ku jiro macaan aad u badan oo lagu lalaboodana ayna lahaynna ruta baa la yihahdaa markay si fiican u yar adkaato ay guduudka noqoto ama madowga ku yar jirana ay adkaato ti baa la yihahdaa haddaba marka hore dhacaankaa ku badan way jilcaysaa dhacaanku wuu iska sii miirmayaa markay soo adkaataba miisaankeedu wuu soo khafiifayaa haddaba timirtaasi miisaanka markay badna adkaataya ka biyaha cuslaynaya hadhow hadduu waxooga yar ingego wuu isdhibayaa miisaanka waa diiday nabigu alayh isalaatu wasalaam walidaalika almumaahalatu fi lqadri waxaan leenahay mumaathala xaqiiqiyo lahubo wey haddaan laba hubin ama laba og yahay inay kala badan yihiin midna lama ogola wain kaana hadduu yahay maطcuumka la galayo min gayri jinsihi cunto aan iyadii ahayn beriis iyo qamadii baad isku gadaysaa ama beriis iyo galley baad isku gadaysaa ka burin bishaciirin waa qamadida noocyadeeda kala duwan iyo xashabahan ushturia sharطaani labaa la shardini alxuluulu caqdiga inaadan ku darin deynin uu noqdo wاtaqaabudu qabla tafaruqi intaydaan kala teginna inaad kala guddoontaan wajaaza tafaadul in la kala badiyana waa banaan tahay faida اkhtalafat hadihi اajnaasu fabiicuu kayfa shiئtum idaa kaana yadan biyadin ti wey wain baaca hadduu gado naqdan lacag buu bijinsihi lacag kala ku gaday kadahabin buu bidahabin ku gaday dinaar dinaar lagu gaday ishturiطat shuruuط الhalaaثatu saddexdii shuruuday almutaqadimatu soo horeysay baa shardiga haddaad shilin shilin ku gadana waa lamid ama dolar dolar ku gado shilin shilin ku gad sarif bay ku timaadaa kun shilin baad wax jajaba rabtaa kaaga dhiga ama boqol shilin baad wax qadaadiic ku yareeya rabtaa waraag kunkan insarif sagaal boqol iyo sagaashan baan ku siin lama ogola sagaal boqol iyo sagaashan baan ku siin lama ogola kunkii kuwaa inuu kugu sarifaa doolarkana sidoo kalena waa dhacdaa sanadkiisoo kala duwanna inay saameyn leedahay un baan u malayn inkastoo raggii sariifleyda aad joogo ma aqaanaba markii lacag lagu bedelayo shilin iyo waa kala qiimo badan yahay isaga dhexdiisaba ladii laisku bedelo waxbaa la isugu daraa aada u garan maayo laakiin hadday dhacday in la isugu daro waa doolar doolar lagu gadayo atasaawi baa shardiga boqol boqol ka badan laguma gadi karo boqol kii boqol iyo shan haddaad dhahdo boqolkii boqol iyo shan baa kaa gadi haddaad tiraahdo lama ogola boqol iyo hal dolar xataa lama ogola ushturita shuruuط halaaثaة mutaqadima may ciladaa muctabar maaha walidaalika nabiga timir baa loo keena hay maxaa tiri dolar la isku bedelayo ninety sixka laguma bedelo kuwa kalamiya nabiga ala sl xilligiisii mid baa yar cilad leh nabigaa ka jawaabay sal alau alayh wasalam nabiga xilligiisii timiruhu way kala fiicnaayeen nin baa tegay oo laba suusoo timir xuna buu suus timir fiicana soo gatay kusoo gatay nabigaa weydiiye wuxuu isaad kusoo gaday tan xunxun laba ah oo jamciga la yidhaahdo baan tan janiibka ee wanaagsan hal suusa kusoo gatay markaas awa riba waaba ribadii lafteedii bicil jamca bidaraahimi uma btaci daraahima biljaniibi tan lacage lacagta hadhow ku gado waayo lacagta iyo madcuumaadka calaaqadoodu calaaqa rabawiya maaha a masle ishaari doono wain baca hadduu gadaya bigayri jinsihi kadahabin bifidatin dollar baad shilin ku sarifaysaan ushturia harطaani baa shari ah inaan daynna gelin markaana kala guddoontaan wajaaza tafaadulu in la kala badiya way banaanta tafaadulkaa waa qadarkee haddaan khusuumaad jirin lababa meeshay ka heshiiyaan suuqaa labada wada taagan baa sarif kala duwan ku sarifi kara wa min hunaa jaaza tafaadulu haddii la yihi labada sane ee kala duwan laba qiimo haddaad ku kala sarifta laa xaraja waayo qiimo lagu gooyoy ma jirin markii horeba qofkii isagu ilaashanaya waa baabkiisa wanaag kana kun igaga sarif kana shan boqol igaga sarif haddaad ku heshiisaan iyadoo xataa isku wada taariikha kunkan doolarna min boqol igaga sarifo kunkan kalena min sagaashan iyo shan igaga sarif haddaad ku heshiisaan jaaza qadarka tafaadulku baynakuma jaaza tafaadul xad looma geyna oo nabigu wuxuu yihi fabiicuu kayfa shitum saad doontaan qiimaha u kala baliya idaa kaana yadan biyadi sarif baa soo galae ho iyo ho in la yidhaahdo wain baaca hadduu gadaya madcuuman raashin binaqdin lacag saxa muطlaqan wuu asaxayaa naqdan wadayna wey haddaba rabawiyaadkii baan laba u qaybinayna madcuumaadku asalku waa isku qayb asmaantuna waa qayb asmaanta dhexdeeda ribo way gashaa matcuubaadka dhexdoodana ribaa gasha laakiin lacagihii iyo raashinkii iyaga hadee laysu gadayo baabu ribaa ma gasho suuradaa mar hadday waadax noqoto hal masalo aan ku baraarujiyo marka laba shay baa mushkilad ganacsigeena ka taagan yahay waana masaladaa xawaaladeheena masaladaha xawaaladeheena xawaalad waa la yaqaanaa sarfina waa la yaqaanaa waa laba caqdi oo kala duwan inay kulmaanna waa dhici kartaa xawaalo waa la yaqaanaayoo baabaa inoo iman doono nimaad xoolo kulahayd oo hebel xoolihii ka qaada ku yiri wey xawaaladuhu magacaasay qaateen oo lacagtii hebel aada u dhiibtay oo waddankaa jooga ama magaalada jooga ba wuxuu ku leeyahay lacagtaad ii dhiibateen hebelka qaata taa waa xawaale sarifkuna waa lacag lacag lagu bedelayo lacagtan aad u xawaalada geysay inta la biibiyo qofkii loo geyn maayo lacag kalea loo dhiibayaa halkana waxaad aragtaa ka dahabin bidahabin dirham dirham lagu gaday iyo dinaar dinaar lagu galay baad aragtaa shilin shilin lagu gaday dolar baa laguu dhiibay adoo xawaalada ninkiina dolar baad siisay kii hore cayntiisii ma aha hada huwa sar bijinsi anu dolar boqol baan qaatay boqolla waan siinaya sax bijinsihi mutamaailan le laakin ayna yadan biyadin yadan biyadin daawo ma hayno waxaa kaaga daran iyadoo si kala sarfu u gashayna way jirtaa wadamada qaarkood shilin baa la dhiibaa dolarna waa la qaataa ama dolar baa meel laga dhiibaa lacagta wadankana waa la qaataa iyadana waa sarif kale laakin bikayri jinsiya weye waxaa intaba soo martay yadan biyadin baa la rabaa yadan biyadin aw xawaaladaheenu haddaba yadan biyadin maleyihin culimadu waxay ka hadleen sidiisaa masalaha qabdi iyo guddoonka curfigay u noqotaa kullun bixasabihi wey mid walba isaga sida ku haboon buu guddoon u noqdaa dhul markaad guddoomayso qaab baa loo guddoomaa markaad dhan iyo wax guddoomaysana qaab baa loo guddoomaa isbeddelka xayaatada noloshuna saamayn bay yeelan kartaa iyo curfigu walidaalika curfiga qabdi waa guddoon curfigaa loo celiyaa waayo waa la guddoomay sharcigu xad go-an oo cad oo muuqata nas uma dejinin wuxuu sidaa markuu yahayna curfigaa lagu xadeeyaa haddii haddaba lacagaha la kala guddoomaye la kala xawilayo qofkii qofkan marka uu dhiibayo wax guddoonkii booskiisii gelaya uu qaato waxay yidhaahdeen waxaan ku xambaaraynaa guddoon curfan in la guddoomay tusaale ahaan jeeg baad qaadatay lacag baad nin u dhiibtay isna jeeg buu ku siiyey waxay dhaheen qabdu shayki qabdun limuxtawaahu jeegaad guddoontay wixii ku qoraa nin guddooye baa lamid ah culamada qaar waxay yidhaahdeen waad waad xawishay alaab caddaynaa lagu siiye lacagta inaad xawishay taa booskii ma gelaysaa ikhtalafuu mura badan baa ka dhacay qolaa u yar qildaydano xaaje iyo daruurad meesha ka raadisay inagu intii midna ma nihin ninka wakiilka ah sidiisaba xataa wadamaduu joogay in badan oo kamida kama diiwaan gashano inuu lacag qabtay in la ogaado hay-ad canshuuriya ay soo dabagalaana ma rabo adigana maba wada joogtaanba telefoon baad ugu soo sheegtay akawnkaa ku rid bu ku yiri ama waad u keentaybo walaa waraaq ku siin maayo waraaq hadhow lagu soo dabagala maba doonayo walaa shay laa xisi walaa curfi waxba guddoomi mayso ha dhabaqsato way marka intaa waxaa inoo dheer inaga reer nairobi iyo raggareena midkaa nooc kalaa ah inoo dheer halkan yadan biyadin markii la yidhi dayn ma galo iga sii dir iga sii dir baa jirta suuqlayda sariflaydaana iyo suuqlaydii dukaanlayda ahaydee dibadda lacagaa u dirsanayay waxbaa kala haysta ninka sariflahay waa inuu macmiil noqdo dukaamadan wax ka sarifo oo uu ku xirnaado oo marar badan lacago badan bay u keenayaan markii lacagaha badan loo keeno mararka qaarkood baa lacagtii la xawilayay bay ninkan wax iska dhimi bisha dambaan keeniye intan sii buuxiyo iga saydin bay yidhahdaan markaasa markaa qa qoorta laisla galaa annagu waxaan ogaanaa marar badan markii qof su-aal doona weydiiyo ama qoorta laysla galoona kala saara la yidhaahdo bay xogta siday waxu jirtay haye say waxu dhaceen gad iyo dacwada dhegayso soo maaha say waxu dhaceen baadihi siday waxu jiraan oo dhan waa in lagu akriya marka si aad waxay u sawirato iyadana mushkilad xawaaladihii mushkilad baa kala haysa kuwa dibaddana haba sheegi telefoon bisha akhirkeeda hebel intaa meeshaa udir hooyada intaa udir telefoon baa la isugu diraa yaal magaalooyin baa la kala joogaa ninkan kharashkuu taraanka iyo kusoo raacayu ka cararaya yada biyadin xataa ma laha qaar baan intaa samaynin shacabkii baa loo tartamayaa tartan ganacsi bay baashii gasho xagga daruurada ay ka baxday nin walba dadka macmiilka u ah bil walba inta ay diraan iyo dadka ay u diraan iyo meelahay u diraan wuu yaqaanaa weydiinba maayo xataa bishii markay dhamaataba liiskii horu kasii dirayaa qofkii xataa mararka qaarkood ma diyaar baa ma isbedelay ma nool yahay male marka dayn ma lagu diri karaa lacagtii xawaalada keliya hadday noqon lahay mushkilad ma noqoteen meeshii sarif baa soo galay lacag lacag lagu bedelayo wey halkana waad aragtaa iyada biy wixii samaynay kara waa adiga wey wayuctabaru tamaasulu inay isleeg yihiin waxaa lagu qiimeynayaa oo la fiirinayaa filmakiini waxyaabaha la miiso bilkayda miisitaan waa inay miisitaan iyo kombad iyo wixii lagu miisayay iskula ekaadaan wa fi lmawsuuni waxyaabaha la miisaamana bilwasni miisaankaa lagu ogaanaya labada shay inay siman yihiin maxaad ku ogaan cuntooyinka iyo hade lama dhudhumiyo lacagna lama dhudhumiyo waxaana ma waa la miisaamaa dahabkii ay gabdhuhu xiranayeen iyo wixii lamidka ahaa raashinkii ama waa la miisaami ama koobiya wax la yaqaanaa lagu miisi haddaynay isleegyihiin waxaasaa lagu gartaa falaa yasixu asixi maayo filu burin qaban dirada lah birutli burin lagu gado idaa kaana yatafaawatu hadduu kala tagsan yahay bilkaydi marka la miiso halkan mas'alu mulaaxadaynaya mualifku raxima llahu tacaala walow ishkaalkeeda ay iska keenayo fuqahaduna in aada isugu raacsanayn mas'aladu ishkaalkeeda keenaya waxaa weeye waxyaabaha la isku badayo waxa la miisaamaye culays bay cuskadaan waxa la miisana waxaan qarada iyo weynankay cuskadaan waxaa la miisa haddii la yidhaahdo wuxuu qarow ku buuxiyaa waxaa la miisaama haddii la yidhaahdana culays buu wax kutmeed ku tagaa haddaba mid yar yar oo culus iyo mid waaweyn oo fudud haddaad isu miisaanto mar marna aad isu miista misle ekaanaya hadda wax waaweyn oo fudud haddii la miiso koobadani waxay yar oo miisaan ahaan way fududaan halka koobadan waxa ka yaryare culus ka buuxiyey oo aada u badnaanayo koobaad ku miistay kan uu yar yahay kanaa badanaya culus haddii aada miisaantana kan fudud baa badanaya kan culusna waa yaraanaya mas'aladaas see loola macaamili buu leeyahay masaladaa mucaamaladeeda seebaa tamaasulka lagu ogaanayaa wuxuu leeyahay wax walba wixii asal iyo qaalib u ahaabaa la eegi wixii miisitaan asal ahaa iyagoo wakti wadidi waxaa la miisi jiray xilligana waxaa fiicanba laba badanba laba miisaan malay miisa kiile kiile iyo miisaan baa meel walba lala ordayaay waxyaabaha qamxiga iyo qamadiga iyo waa la miisi jiray wuxuu leeyahay asalkii hadduu ka taga qofku oo miisaan uu u bedelo noocyadan la isku gadayana ay kala culus yihiin ama kala laf wey yihiin oo hadhow ay marka la miisa kala badanayaan asalka waa miisitaanki wixii asal miisitaan u ahaa miisaan looma wareegi kara hadduu kala badanayo wayajuuzu waxaa banaan idrabun biidrabin idrabkuna waa wax wax lagu miisan jiray filiguna waa wax wax lagu miisaaman jiray wain tafaawat alwasnu miisaanku haba kala tagsanaade way wuxuu leeya madcuumaadku asal waxaa u ahaa in la miiso in la miisaamo ma ahayn hadday miisaanka iyo miisitaanba isku leegyihiinna waa wanaag hadday kala tagsanaanayaanna asalkii kaylka iyo miisitaanka hawaa inay ku sinaadaan miisaanku muctabar maaho waa daari iyo farac bule halkaasu rabaa inuu tilmaamo xalkaasa isaga usoo baxay walow culamada qaarkood ay leeyihiin aqlabka isticmaalku baa leegayaa walmuraadu haddii la yidhaahda miisaan iyo miisitaan qolaba mid bay iska samaysatay see la yeeli walmuraadu maa kaana yuusanu wixii lagu miisaami jiray aw yukaalu ama lamiisi lagu miisi miisi jiray fi lxijaazi weye fii cahdi rasul sal slam halkan laba labadaba isagu mid buu uga jeedaayo hadalkii hore jiri buu daliilinayaa wuxuu leeyahay waxyaabahan maxaa makiil maxaa mawsuula asalkiibaa u noqon xilligii nabiga sal slam xijaaj waayo nabigu taasuu joogo taasuu yaqiinayo ogaa wixii la miisi jirayna miisitaan baa la raacin wixii la miisaami jirayna miisaan baa la raacin wuxuuna leeyahay xadiid ibni cumar oo sunanka qaarkood wariyeen abu daawud iyo nasaa-i oo saxiixaha baa jira oo nabigu sal slam uu ku leeyahay alwasnu wasnu ahli maka wlmikyaalu mikyaalu ahli madiina miisaanku waa ka reer maka miisitaankuna waa ka reer madiina xadiidku laakiin wuxuu ka hadlaya aaladda waxa wax lagu miisana waa ka madiina waxa wax lagu miisaamana waa ka maka wasanka iyo mikiyaalku labadaasuu ka hadlayay wuxuu leeyahay de waxaa la miisiye waxaa la miisaamana kaan bay farac ka ahaayeen xilliga caadiga aha loo celiyey asalkii fain juhila xaaluhu haddii la garan waayo xilligii wuxuu ahaa ama aar la raaco fiican la waayo uctubira waxaa la qiimayn bibaladi bayci meesha wax lagu kala gadanayo waama waxaa asala in la miisaa mise waa in la miisaa asala taasaan kala baxayna wain kaana hadduu yahay mima laa yuusanu walaa yukaalu fi caadati caad ahaan waxaan mana la miiso mana la miisaamo walaa jafaafa lahu mana ingegaba weligii waa qoyo yahay kalqistaay wsafarjani wlutruji way waa midhahan khudradda ee soo baxa qisai waxay yidhaahdaan waxaan qajaarkaasi la yidhahdo qajaarka waa taqaanaa sooma kan markii soomaalidu khudradda ay cunayaan caleenta ay ku dhex jarjaraan maxaa la yidhahdaa qajaar baa la yidhahdaa markii cuntada raashinka la cunayo caleen yar baa qofka loo keenaa caleentaa bahal ku dhex googo-aan oo gudaha iliye iyo midho yar yara kulebaa jira baalka yara inta la ega cagaaran kaas qanjaarkaas way qastaaw qarihii inagu naqiinay ma aha safarjalkuna waa mid isaga la eg laakiin midabkiisa madow iyo guduud isku jira soo mataqaanaa kaasi mataqaanaa khudaarta banaanka lagu gadaa qajaarka soo mataqaani qajaarkuu la eg yahay laakiin madow iyo guduud isku jira wey baamiyaha maaha laamiha maaha kan saddexaadee uu yihi utrujkuna waa wax qaraheenna u yar eg laakiin udgoon oo qaraheennana aan ahayn laakiin waa ka yar cadcad yahay hariirimo yar yarna waa leeyahy waa ka yar kuusan yahay gudaha marka la qalana waa cad yahay kaasna utrujkaa la yihahda waa carfaa waana macaan odhankiisa kuwaas oo kaleeto qaraheenniiba ka dhig bocorkeenni ka dhig waxyaabahan iska qoyo weligoodeen ingegin oo aan lana miisaamin lana miisin xilligoodii innaga hadda waana wali miisaama sooma muuqaal baa lagu gataa laakiin qara qara haddaad ku gadaysaa laga hadlaya in qara qara ku gadaya qara lacag ku gadaya lagama hadlayo hadda innaga waa la wada miisaamaaba caadada haddii la miisaama kaasaa loo noqon laakiin haddaan lana miisaamin lana miisin macnaheed wax lagu ogaan kara inay isleegyihiin ma jiro lam yaصix baycu bacdihi bibacdi qaar qaarka kale in lagu gala ma banaana wa haddaan jirin curfi caddaynaya in la ogaan karo inay isleegyihiin dariiq loo mara usan jirin falow baa u galay buran qamadi biburin qamadi kale juzaafan jumlo ugu galay duuduub lam yaصix ma asaxayo qamadi tiradeeda aan la aqoonin baa qamadii aan tiradeeda la aqoonin baad ku gaday goobtaa qabadiga ee meeshaa dhooban middaa meeshaa dhooban igaga gad baa tirahdeen ma asaxaya lam ma asaxayo wain dahara haba soo cadaata min bacdi intaa kadib tasaawiyihimaa kaylan meesitaan inay isku mid yihiin lianna aljahla bitasaawi kalcilmi litafaadul haddaanan garanayni inay isleeg yihiin sidii adoo og inay kala badan yihiin baa xunkeeda qaadan wainamaa tuctabaru waxaa la qiimay almumaahalatu sinaantii xaalata alkamaali wixii markuu midhihii dhamaystirmee bislaado baa la fiirinaya fa xaalatu kamaali hamarati midhuhu markuu kamaalka dhamaystirmaaye aljafaafu waa inuu ingido falaa yasixu asixi maayo rutabun biruabi ruab ruab in lagu asgadagadaasii maayo lagu gado aw ruabun bitamrin ama ruab timir lagu gado wakadaa cinabun bicinabin cinab cinab in lagu gado lama ogola cinabkuna waa markuu cagaaran yahay qoyan yahay aw bizabiibin ama cinab iyo zabiib la isu galo waa markan uu yar guduutay u adkaado wey waintamaasala markaa haba isla ekaadaan fain lam yaji minhu tamrun walaa zabiibu waxaan haddiusan timir iyo zabiibba noqonayni hadduusan bisayl adkaadaba lahayn lam yasix baycu bacdihi bibacdin qaar qaarka laguma gadi karo ruabkii nabig ala slam arintaasaa u reebay yanqus ruab u yiri wey laakin yustanaa min dalika maa kaana lilxaajati bici rabawiga ahaa rutab iyo timir ma la ysku gali karaa nacam cinda alxaajati waana waxa nabigu soo reebee musaabanada ka soo reebay wey ilaa bayca alcaraaya baycu lcaraaya waxaa la yihahdaa miro qoyan oo miro qalala lagu gadayo isku jinsi ah hadhow wuu yaraan doonaa laakiin qadarka maalka yaraanshaha ah naqsiga maalka iyo mafsadada dararka maalka soo gaaraya waxaa ka weyn xaajada daruurada dadku ay u qabaan rutabku waxay u isticmaali jireen carabtu sida suugada oo kalea loo isticmaali jiray adugu hadda rooti markaad soo gadato ama suuga iyo dallac baad ku cuntaa isagoo qalalan ama ismarit iyo waxbaad marsataa soo maha iyagu waagii hore kaas oo kaleeto waxaa ruabka a lagu cuni jiray oo hadda ruabka intaad soo qaada rootiga hadaad dhexgelisood ku cunto adoo subag mariye kama duwan xilli kulaylaha hadday timaado oo ninkan beentiisiiyo wixiisao dhan timir yahay rutab ma haysto wax wax lagu cunoo la marsadaa la rabaa waa xaaja daruuriya ay u baahan yihiin dadku xilligaa qofka waxaa loo ogol yahay qof kaloo rutab haysa hadduu arko inuu timir kaga iibsado maqaamka xaajada iyo baahida uu qabo baa loo cafiyey qadarkaa yarkaa markii hore waxaa loo ilaaliye loo xaraatinimeeyey ximaayada maslaxada maalkiisa la ilaalinayo hadda maalkii yaraa ee loo ilaalinayay farqiga yar waxaa ka badan xaajada iyo baahida uu u qabo xilligan kululiyeen haddii adigii weynaa waxaa jajabsato ilmo yar baa joogaya ilmihii yaraa waayeel baa joogaya maxay cunayaan xaajada daruurada baahida sidaa ahayd baa la nabigu rakhasa fii bayci lcaraaya waama timirtokii qoyanaa iyo cinabkii qoyanaa oo tamar bislaatay iyo zabiib bislaaday lihaadihi xaajati lagu gadayo lidaruurati buu u badeeyey nabig alayh walaa yubaacu lama gado daqiiqun raashin shiidan bidaqiiqin mid shiidan laguma gado walaa biburin midho qamadina laguma gado walaa khubzun mid la dubay iyo rootina bikubsin rooti laguma gadi karo walaa khaalisun mid midhihii oo gaaru keligiiana bimashuubin mid jinsi kale lagu dhexdaray laguma gadi karo walaa maطbuuqun mid la keriyeyna binayiin mid cayniina laguma gadi karo walaa bimaطbuuqin mid kaleoo karsanna laguma gadi karo ilaa an yakifa طabhu karintu inayba fududahay maahane ka tamyiizi اcasali wasamni sida suban iyo malab lagu kala miirayo subagana waa inaad caanihiiy wixii dab lagaga miraa malabkuna waa in xabagtii iyo wixii dab iyo qashin lagaga miraa ka aan loo badin inuu yahay maaha masaladan waxay farac ka tahay tamaasulkii waa inay siman yihiin haddii raashinkii la shiido sida loo shiiday way kala duwanaan kartaa laasiyamaa waktigii ay mualifiintan ka hadlayeeno qalab iyo makiinado isku si wada shiidaya ayna jirin marka labaad marka la shiidayo waxaa dhici karta midkood qaybo inay wax dulduulaan oosan kamaalkiisii wada shiidmin waxyaabahaasay laaxidayeen saas darteed waxay leeyihiin labadan shiidan boqol kiiba boqol inay sinmaan asalkoodii sinnaan lama damaanad qaadi karo waljahlu bitasaawi kalcilmi bitafaaduli dheh marka halkaa la maro walaa biburin midho shiidan iyo midaan shiidnaynna layskuma gadi karo waayo kana waa taam kana waxbaa ka fanfaninay walaa khubsun bikubsin mid la keriye mid la keriyey laguma shikadi karo canjeero canjeero laguma gadi karo oo sabaaid sabaaid laguma gadi karo oo rooti rooti laguma gadi karo oo rakiya haddaad tahay mukaati mukaati laguma gadi karay ku yidhahdeen maxaa yeelay waxbaa lagu daray cajiina horta kowge biyana waa lagu daray markii la qasayey laban horta keligii maaha cajiinkii lagu daray wuu kala badnaa biyihii lagu darayna way kala badnaayeen keligiina maaha isaga asalkiisii marka la shiday la keriyeyna midna dabkaa ku batay midna dabkaa ku yaraaday mid uu yar gubtay midna ma yar gubanin mid si fiican baa loo kariyey midna si fiican looma karinin ma sinaan karaan marka kan biyihii lagu daray iyo kan biyihii lagu daray inay isla ekaayeen maxaa damaanad qaadaya kun cusbada lagu daray iyo cusbada lagu daray inay sinaayeen maxaa damaanad qaadaya kan cajiinkii iyo saliidii lagu daray inay kan kuwa lagu daray sinaayeen alilmu aljahlu bitasaawi kalcilmi bitafaaduli dhaho inay siman yihiin labahuba soo maaha isagana ma asaxay mari walaa khaalisun bimashuubin qamadii wax kale lagu dhex daray qamadii khaalisa kuma geli kari asal waxaa iyadana u ah hadi qamadiidii qamadiidii laysku garay inay sinnaadaan bay ahaayeen haddaad sinaysiise ma sinaysiin kartido inta lagu dhex daray haddaba xataa intay miisaan tahay ogeydood dheeraysiiso rabowi isku jinsiya isagii iyo dheeraad la socda in lagu gadana lama ogola nabig alayh salaam xilligiisii baa nin wuxuu gatay kuun dahab iyo kharas isku jirta intaasoo dirham buu siiyey kadib buu iyadii kala saaray intii dirhamee uu siiyey in leeg baa ka soo oo dahaba ah. kharaskeena geedihii lagu dardareena dheeraad buu noqday markaasaa nabiga loo sheegay uu xaaraantinimeeyey ilaa la kala saaro laba midun baa noqon marka inaad labadii isla ekaysiiso dheeraadna mid raaco markaad ku dhex darto iyo labadoodii inayna isla ekayn ee wax kale meesha yar cubayo labada xaalabana tasaawigii la rabay lama hayo walaa maطbuuqun binayiin hilib cayriina oo tamaam taam ah iyo mid la karkariyey oo biyo dhex galeen oo dhacaan ka baxay oo cusbiya wax lagu daray oo dabkii waxu dhibay lama ogola walaa bimaطbuuqin haddii la kariyana karinteed isku si loo kariyayo wixii lagu daray isku in ahaayo iyada lafteeda dabka isku inay saaraayeeno waxa uu liiqay o liiqay iyo waxa ka miirmay isku mid yihiin oo lama xaqiijin karo qaacidada waxaa lagu soo siiyey aljahlu bitasaawi kalcilmi bitafaaduli abaabu ribaa marka la joogana ad baa loo tashadudaa loo adkeeya waa baab khatiira wey baabkani ilaa an yakifa dabku inuu fudud yahayo gaar ahaan waxaan laga maarmin yahay katamyiizi casali malabkii baa la kala saaraya xabagtii baa laga soo gooyey xabagta in laga biiro dab in lagu yashidu ubaahan yahay wasamni ciirtii la lulay subagii la dhigay subagnimadiisii isaga iyo caanihiisoo dab in la saara maaha dabkii kala saaraya inta caanihii ah iyo inta subagiia kaana waa qadarka daruuradu isagu dhibaato malooa dhibayo kuleeyahy walaa yajuuzu ma banaana buddu cajwatin wa dirhamin bidirhamayni aw bimudayni ma banaano mudda cajwatin wa dirham waa masale mashhuura wey walaa muddun wa bimuddin wa ma banaano walaa muddun wa sawmun bimuddaynina ma banaano walaa dirhamun wa sawmun bidirhamaynina ma banaano wuxuu ku leeyahy baycan haddii labadan shay a la isku gadayo kuwanna hal shay laga soo qaadayo kuwanna hal shay muddu cajwatin cajwadu waa magac magacyada timirta kamid a ah. waana timir madiina laga helo aadna qaali u ah nabigu alay salatu asalaam uu yihi sun iyo sixirtoona waxuma dhibaan subxii toddoba xaba ninkii qaata ninkii subaxa waa berigiisa hore toddoba xaba qaata sun iyo sixirtoona waxma yeelaan timirtaas haddii aada gado iyo hal shilin oo la socda bidirhamayni laba shilin haddaad ku gada ka waran lama ogola dirham dirham in aad ku gado mudkana aad hal dirham siisata waa la ogolyahay laakiin dirham iyo cajwadiibaa hal shay laiskaga dhigay laba dirham baa lagu gaday horta dirham dirham lagu gaday meesha way soo gashay tasaawina ma yaalo masaladaas oo kaleeto suuqyadeena way ka jirtaa si kale iyadoo ah sagaashan iyo lixdii dollarka ah haddii la yihaahda maanta waxaan kaaga gadi boqol dollar oo labadii kunan kaa raba ama laba kun iyo lixdii ah waya waan kaaga gadane kun shilin soo raaca ama laba kun oo shilin soo raaca haddii la yidhaahdo boqol boqol doolar lagu gaday iyo kun shilin oo kale lasoo raaciyey sooma waa dirhameynkii iyo masalada muddu cajwatin wa dirhamin iyo dirhameyni baabkaasoo kaleeta wey waxaan ku arki jiray xawaaladaha yurub soomaalida wakiilada u jooga waxaan ku arki jiray lacagtii account buu geynayaa dollar kaa qaban maayo lacagtii wadanka waa inaad u keentaa sarifkeeda hadduu dollar kaa qabto oo oosgeeyo waa inuu service ku bixiyaayo ku daraa wuxuu ku leeya dollar haddaad ii keenayso serviceka lacagta ahaydna soo raaca boqol dollar iyo shan shilinoo waddankaa isku soo lamaane boqolna waan kuu diray khidmadii ma hadago boqolka aan kuu diray boqol iyo shan wadanka iyadoo akeenta haddii ayna dhacda laba lacagood in la isdhaafsanayo isku jinsiya mid midkood waxba lagu lamaanayn karaa maya laba isku jinsi oo la isku gadayo mid shay kala ma lagu lamaanayn karaa maya saas darteed walaa yajuuzu ma banaana muddu cajwatin cajwo mudkeed mudku badanaa waa lix boqol labaatan iyo shan garaam wey bidir iyo wadirhamun shirin fido oo wada socda lacag wada socda bidirhamayni laguma gadi karo aw bimudayni laguma gadi karo laba mud haddaad mud ku gado mud laba mudaad ku gada bay noqon mud iyo dirham haddaad laba dirham ku gadana laba dirham iyo dhinac ka soo jeriy hal dirhamo dhinac kasoo jeri aysuiman walaa muddun wa dirhamun bimuddin wa dirhamina laguma gadi karo hal shilin iyo hal koobo hal shilin iyo hal koobo ma la siin karaa maya lacag haddaad rabta gaal isugu gad tafriiqu safqa samee safqa waaxida ma noqon karaan walaa muddun wa hawbun bimudayn kooba iyo mara wada socda laba koobo iyo laba laba kiilo iyo mara wada socda laba kiilo kuma geli kartid walaa dirhamun wa hawbuna bidirhamayni intaasoo dhan waxay ishkaal iyo shaki keeni kartaa waxaan qiimihiisii iyo tasaawigii bay wax u dhimi kartaa wixii tasaawiga iyo mumaasalada wax u dhimay oo dhanna baabkaasi waa mamnuuco baaburibaad joogtaa walaa yasixu asixi maayo baycu laxmi bilxayawaani hilib neef in lagu gada lama ogola neef geelaa la qashay waaxidan dhawr neefoo adhiga iga siima ku dhihi karaa soomaalid ma isticmaalaan sidaas waa la isticmaala waa badan tahay sooma dadkeeda hilib inay gataanna way rabaan xoolahooduna waa adhi lacag ma haystaan saa darteed wuxuu leeyahay hilib laakiin hadduu xiiso qaba adhigiisa wuu cuni karaa intuu qasho waa cuni karaae geelu si gaara ah loo xisay wuxuu leeyahay baycu lxayawaani bilxayawaani waa la ogolyahay geel iyo ari waa la isku gadi karaa laakiin hilib hilib laguma gadi karo macuum buu noqday hilib iyo xayawaan nool ma la gadi karaa may walaa yasixu ma asaxayo baycu laxmi hilib in la gado bilxayawaani waana xadiid abu daawud iyo keyrkii warinayaan cabdillahi bn camr caas radia allahu taala canhuma waardaahuma baa nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu marka warinayaa nabigu neef geelu laba neef ku geli jiray kaana yakudu baciira bibaciirayn neef geelu laba neef ku qaadan jiray halkaa waxaad ka garatay in neef neef lagu gadi karo hilib ma lagu gadi karaa maya waxaa laga warinayaa asar cali bn abi aalib radi allahu canhu ardaahu arrintaa inuu diiday oyaan lagu gadi yihi xadiid daciifana waa ku soo arooro fuqahadii naagtooda saxiix ka ahaa intaasoo dhan isku soo ururi abaabu ribaa baa la adkaynaya baabu ribaa baab sahlan maaha baab la fududaystana maaha innaga laakiin baabkii lacagihii iyo shirkadihii iyo xawaaladaha marka la galay allahu mustacaan xadiidu maan u malaynayaa sanadkiisu dacfi ku jiray in waaqiceenna qoladii waaqica xadiida ku tasiixin jirtay ay ku tasiixiyeen sida axmed ibn sidiiq alghumaari kitaabkiisa mutaabaqaadka uu kaga hadlay wuxuu leeyahay nabiga wuxuu yihi xilli waxaa iman doona qofkaan dhibixuba cunin qiiqibaa ku baxaya haddaadaan cunin qiiqibaa kugu baxaya kuwa yurub yurubba waxay dhihi jireen dadka degan qofku kuma dhaaran karo doofaar inuusan cunin laakiin wuxuu ku dhaaran karaa midaan ogahay ma cunin waayo xayawaanka ugu badan iyo subaga ugu badan iyo muntajaadka ugu badan waa doofaar xoolaha u badan dhaqlaanna waa doofaar wayaktulu khinziiradi baad soo xasuusan markaad aragto waddan hebel baa lagu leeyahay labaatan milyan oo doofaar baa ku nool xoolo ahaan hal afar milyan oo doofaar baa cadadkii wadanka dhaafay waa in la dilaa saas darteed buskud haddii wax lagu darayo haddii saliida wax lagu darayo haddii lafa la shiiday iyo jalaatiin wax lagu darayo waxa ugu badanee lagu dara haalibku waa doofaarku ka yimaada adugu marka macmacaanka iyo jalaatiinka iyo nacnacyada iyo buskudyada iyo xalawiyaadkaas inta badan waxa ku jira waa doofaarka qacan lagaagama xaaraantinimeyn kara laakiin qiiqiis waa kuu baxayaan marka bidaan ogahay in aanan cunin waa ku dhaalan kartaa bay dhaheen laakiin doofaar iyo wax ka yimid jidinkayga ma marin kuma dhaalan karta subxaanaka allah waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka atubu ilayk